isiiya sharaf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya suba kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudaane sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona donald trump oo khamiista la xirayo qaramadii midoobay tirakoob ayay kasoo saartay tirada dadka shacabka falastiiniyiinta ee yuhuuddu ay dileen sanadkan sideed bilood sii maraya waxaan sidoo kale leehaynaa ururka daalibaan oo la sheegay inay ugaarsanayaan askartii hore ee dowladda afghanistan boqolaal ayay ilaa hadda dileen baa leey markii tag xukunka ay la wareegeen waxaan sidoo kale barnaamijkeena qayb kaca ah kuurida waqooyi oo mar kale hawad u dirsanaysa dayax gacmeed waxbasaasa iyo tuulo dad badan oo noolaa dad badan oo ku noolaa ay u dhinteen wax la aqoon waayay oo hal mar kusoo dhacay xubnihii joogtada inoo ahaa barnaamijkana qayba ka yihiin kaalinta suugaanta ee kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keeneen innagoon gafeenkeeni gardaran halla kala gartay inakeen golaha gududle waa gadiisii anna kula gartoo ku garwaaqsadee inakeen golahoo hees uga gegsi badadle waa gadiisi gargaaraye wuulow allah igargaaraye gabdhayo hogalab wana hagsaanwuulow allah igargaaraye wuulow allah igargaaraye gabdhayo hogalab wana hagsaan hoy gabte waa gediniye ay gabte geesi baa goblamay markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii markii ay gantaal sidii goodirkii iyo wadna garabka la helen iyo wadna garab la heleen gabdhayo howalawa gelgelien garka iyo wadna garab kala helen garka iyo wadna garabkala helen gabdhayoho allawa gelgelien guulow alla igargaaraye guulow alla igargaaraye guulo allah hay gargaaraya yaaree kale ayaa ka mid ahaa cododka macaan fanaaniinta hebe maxamed odoon heben nuura xalimo qalif maguul iyo axmed mooge liibaan ayaa ku luqeynayay heestan godad le daafur bay noogu tahay barnaamijkana kulanka kene maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga duso kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyou nin badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya shaaraf iheeda hohoyaday timahadaabidkaha ku noolo waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m megahts waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu kulenahay boggana radio kulmiya baladweyne radio wadani aa naga dhegeysanaysaan waxaa sidoo kale nagala socotaan kalaha f mareykanka ah iyo reedi xogmaal oo magaalada kismaayo waxaanu ku bilaabaynaa saakay subaxii hore qarax ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay wadada warshadaha magaalada muqdisho xarunta loo yaqaano dhowlbixinta ee mileshiya biyada hoose leedahay ayaa qof watay gaari laga soo bixiy waxyaabaha qarxo oo al-shabaab ka tirsan oo isku qarxiyay khasaare kala duwan ayaa jira al-shabaab iyagu waxay sheeganayaan tiro badan oo ciidanka dowladda in halkaasi ay ku dileen islamarkaana weerara ku qaadeen bar kontarool oo ciidanka xasilinta caasimada ay joogeen laakiin dowlada soomaaliya warkaasi way beenisay waxay sheegtay in khasaarahu aada u yaryahay hal qofna uu dhintay laba qofna dhaawac ay kasoo gaareen goobtaas waxaa sarjaraad ku qabtay afayeenka booliska oo sharaxay khasaaraha ka dhashay qaraxa dhacay nuucuu ahaa waxa uu sheegaya gaariga laysku qarxiyey inuu ahaa ama qaraxa loo adeegsaday gaari langrusara laakiin soomaalida leela calaaw ay u taqaano oo shabaab ay maduufikeeyeen kuna dareen biro ay ugu talagaleen inaysan xabad u karin saakay toddobadii subaxnimo iyo toban ayaa khawaarijtii naflacaaliga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaa qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana jagboyntii ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaa qarxa gaari nuuciisu yahay toyota langruusel gaar ahaan nuuca soomaalida u taqaano leyla calaawi oo walxaa qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaasuu ku shaqayn jiray shirkadda ifo ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka banaadir halkaasoo xarun u ahayd ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah allah naxariista in ilahi weyna rajicuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaasoo kale ahaa dad goobta kaagu dhowaa oo dhaawacu u gaaray halkaas ayaa khasaaruhu yahay halkaas qofoo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah qaraxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas ku shaqaynaysay shirkadda nadaafadda ifa oo ka shaqaysa gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nuuca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobtaa ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayday la xiriira dhacdaas siday u dhacday gaarigana dee sida caadiga ah maadaama ciidanku ay markasta feejigan yihiin oo khawaarijtii gobolkeedu dhacay oo ay jabeen waxay isku dayaan gaariga inay soo muduufakeeyaan oo imrovisor ay ka soo dhigaan oo xabadda dee ciidanka waxaan idiin sheegay jagboyntiga ifka xalan ciidanka joogo gaarigu inuu soo taraaray oo ciidanku ay si fiican ula faltameen laakiin gaarigu uu ka soo gudbay jagboyntigii halkaasna oo xaruntii ay ku shaqaynaysay shirkadda nadaafadda ifa uu ku soo gaaray laakiin mar walba sida aan ka aragnay furmaha dagaalka gaar ahaan qaraxii ay ku weerareen baxda oo kaleeto ee baabuurta way soo muduufgareeyaan waxay isku dayaan in xabadda ciidamada geesiyaasha ah ee difaacyada ku jira aysan xabadda qofka naftahaliga ah gaarsiinin waxay ujeeddadeedu tahay keliya inay qaraxaas dadku maqlaan oo saxaafadda la geliyo oo keliya ay dadka ku qalqalgeliyaan in ay weli active yihiin oo ay shaqaynayaan laakiin gaarigaasi gaari muduufigu u ahaa iyadoo rasaastii ku socotoona ka soo gudbay oo xaruntii maamulka uu soo gaaray xaruntii shirkadda if ku shaqaynaysa soo gaaray codkaasaad maqleysaana waa feenka booliska soomaaliya oo shirjiraad ku qabtay isgoyskafka xaalan ee warbaahintan oo kula hadlay waxaa sidaad maqleyseen u sharaxayeen qaraxii saaka ka dhacay magaalada muqdisho iyo nooca baaritaanada hadda ay wadaan ciidanka dowladda ayaa la sheegay in ay gaariga rasaaseynayeen markuu qarxayay gudoomiyaha gobolka ayaa tegay mar dambe meesha goobta qaraxo ka dhacay isagoo soo inadheeyay inta khasaare uu leegyahay ra wasaaraha soomaaliyana waxaa uu muqdisho kula kulmay saraakiisha ammaanka oo uu kala hadlayay in la dardargeliyo sugidda amniga waxaana qoraal kasoo baxay xafiiska ra wasaaraha lagu sheegay in la bogaadinayo sida saaka ciidamadu ay uga hortageen gaarihii qarxida ku xirnaayeen oo laga badbaadiyay dadka shacabka ah magaalada muqdisho ayaan weli ku jirnaa wararkeeda ee tiyaatarka qaranka magaalada muqdisho bisha soo socota bilowgeeda qorshuhu wuxuu yahay inuu ka bilowdo barnaamijka hirgeli hiblada dafaneed waa barnaamij loogu talagalay in abwaanada soomaalida da-yarta ay ku tartamaan kuna soo bandhigaan suugaan dalka waxtar u leh maareeyaha tiyaatarka abwaan cismaan cabdulaahi guur ayaa sharaxaya ujeedka barnaamijkan kadibna waxaa ku xigi doona wasiirka warfaafinta daawud aweys oo isna ku dhawaaqaya xilliga barnaamijkan uu furmi doono hal soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan oo ay ku soo baxaan abwaanno da'yar oo dalkooda iyo dadkoodaba difaaca maanta ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay halgamayaal afka iyo addinkaba kula dagaalama cadowga ummaddeenna dhibaatada ku haya waxaad og tihiin madaxweynihii soomaaliya inuu u fadhiyo haddii alla ku roon yahay furunta sidii cadowgaa looga suuri lahay dalka cid kastana waxaa waajib ku ah inay ka qayb qaadato meel la fadhiyo ma taallo marka tartankaanna waxaan ka rajaynaynaa insha allah inay ka soo baxaan hal abuuro afkooda iyo addinkooda ku difaaca ummadda soomaaliyeed dariiqa wanaagsanna ugu tilmaama tartankaas iyo wakhtiga uu bilaabanayo iyo haddii alla kuu roonyaha waxaa laga rajaynayo intaba waxaa noo sharaxi doona oo noo furi doona wasiirka warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka iyo dalxiiska mudane daa'uud aweys ayaan ku soo dhowaynayaa haddii alla ku roon yahay waana laysarki doonaa muddada wasiirku u qabto iyo kadib wixii dhacay intaba insha allah markaasaa halabuurka soomaaliyeed waxdarihiisa soo bandhigi doonaan barnaamijkan hirgeli hibadaada sida uu sheegay maareeyaha iyo maarey ku-xigeenkaba waxa uu ahaa barnaamij muddo aan ka soo shaqaynaynay oo ahaa in deg deg uu u hirgalo laakiin arrimo farsamo iyo mar waqtiyada qaarkooda xataa bisha ramadaan ay kusoo beegantay darteeda dib loogu dhigay haatan oo aan dib u hirgelinayno waxay ku soo aaday run ahaantii waqti xasaasi ah xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ku sugan yahay jiidaha hore dagaalka sidaa darteed haddaad tihiin abwaanada iyo sugaanyahanada iyo dhammaanba howlwadanada fanka iyo suugaanta waxaa laydinkaga fadhiyaa in barnaamijkan hirgeli hibadaada ay noqoto marinkii aad ku soo saari lahaydeen dhallinyaro cusub oo dhinaca suugaanta iyo wacyigelinta qayb weyn ka qaata idinkana idin noqoto in aad ka tegaysaan jiilkii idinka dhexli lahaa howshan muhiimka ah ee qaranka dib loogu dhisayo ugu dambayn waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in barnaamijkani hirgeli hibadaada uu inoo furmi doono rasmi ahaan kowda bisha sebtembar waxaan filaynaa marka inta barnaamijkaasi uu socdo gudiyada iyo dhammaanba howlwadanada kale inay gacan weyn ka geysan doonaan sidii barnaamijkaasi uu guulaysan lahaa codkaasna waa wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daawud aweys oo daahfurayey ama ku dhawaaqay xilliga uu furmi doono barnaamij layihahdo hirgeli hamigaaga faneed oo tiyaatarka qaranka lagu qaban doono bilowga bisha ayaanu bilaaban doonaa soo socota maaraya tiyaatarka ayaa kasii horeeyey iyo afghanistan taalibaaniinta lagu eedeynayo inay aada u beertilmaamesanayaan ugaarsanayaan askartii dowladii afghanistan ka tirsanayd oo ilaa boqolaal ay dileen tani markii xukunka ay la wareegeen laakiin toddobaadkan waxaa dalka new zealand iyo dalka kale australia lagu soo gabagabeeyey tartanka koobka adduunka ee haweenka waxa uu tartan aada u xiisa badan finalkii ama kama dambaysta ahaydna waxaa yimid haweenka socday wadamada sbain iyo ingiriiska ugu dambeyntiina waxaa koobka adduunka haweenka ku guuleystay wadanka spain markii ugu horeysay ingiriisku hadduu ku guuleysan lahaa isaguna markii ugu horeysay ayuu noqon lahaa kii ayaaba ingiriis ama gabdhihiisa ha ahaado ama wiilashooda ha ahaadaane la sheegayna koob adduun ay ugu dambeysay hadaba koobka adduunka ee haweenka maxaan ka naqaanaa waa xubinteen wax ka bar wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan k nn toddobaadkanna waxaan kusoo qaadanaynaa xubinteenna koobka adduunka ee haweenka koobka adduunka ee haweenka ama dumarka oo sida caadiga ahba la cayaaro afartii sanaba mar waxaa lasoo bilaabay sanadka markuu ahaa kunsagaalboqoltoddobaatankii koobka adduunka haweenka ee fifa oo ah tartan kubadda cagta ah oo caalami ah waxaa ku tartama xulalka haweenka ee qaramada ku jira xiriirka fifa waxaa ka qaybgala xulalka labayo soddon waddan kuwaasoo kusoo baxa isrereeb lasoo cayaaro ka hor inta uusan bilaaban tartankan si caada tartankan waxa uu yimaada kuwo iyo soddon xul qaran waxaana booska soddon iyo labaad gala hadba waddanka martigelinaya oo aan soo gelin wax isla ah tartankii ugu horreeyay ee koobka adduunka ee dumarka waxaa lagu qabtay dalka talyaaniga sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii hase ahaatee isagoo wataa magaca xilligan waxaa la qabtay kii waxaana lagu qabtay dalka shiinaha sanadkii kii waxaa jiray tartan kale oo aan rasmi ahayn oo loo qabtay haweenka adduunka kaas oo ka dhacay dalka mexico waxaana tartankaasi ku guulaystay cayaartaydii ka socotay dalka denmark oo saddex ibar kaga adkaatay dhigooda mexico tartankan waxaa qabtay ilaa lix wadan tan iyo markii la soo bilaabay kuwaasoo kale ah maraykanka iyo shiinaha oo min laba jeer qabtay halka dalalka jarmalka faransiiska ee swiden iyo kanada ay min hal jeer qabteen dalalka ugu badana tartankan koobka adduunka haweenka ugu guulaystay waa maraykanka oo haysta afar koob 2015, and now for the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world. And for the very first time, they've done it on European soil. And they are the Golden Girls, the champions of the world, the United States. Nobody, nobody jarmalka oo laba mar ku guulaystay halka jabaan norway iyo sbain oo sanadkan ku guulaystay aymin hal mar koobkan haystaan sanadkan waa markii ugu horeysay ee koobka adduunka ee haweenka ay laba dal martigeliyaan waxaana martigelinaya dalalka austraaliya iyo new zealand michael akres haweeneed layidhaahdo oo u dhalatay dalka maraykanka ayaa leh guulasha ugu badan ee tartankan christina lili oo u dhalatay dalka maraykanka ayaa ah qofka cayaaraha ugu badan ee koobkan ka qayb gashay waxaana ay safartay soddon cayaarood waxaa ku xiga farminga oo u dhalatay dalka baraaziil oo ka soo muuqatay toddobayo labaatan cayaarood oo koobka adduunka ee haweenka ah cayaaryahanada ugu safashada badan koobka adduunka ee haweenka waxay u dhasheen dalka maraykanka xubintii wax ka bara wadamada caalamkana toddobaadkan saaxiibyaal waanaga intaa tan iyo xubintan laba intaa ku kulmi doono nabadgelywaa tahay saaxiibayaal xubinta lamidna toddobaadka dambe maanta oo kale ayaa dhegeysan doontaan hadii alla idmo warbixinada kale ayaan eegeynaa markaana in ka badan laba boqol oo askari iyo saraakiil hore oo dowladda afghanistan ka tirsanaa ayaa lagu dilay dalka afghanistan tani wixii ka dambeeyay agost inkastoo ururka daalibaan markii talada wadankaasi ay qabsanayeen ay ku dhawaaqeen cafis guud isla markiiba laakiin waxa ay la wareegeen howlgalka waxa ay la wareegeen ciidamada dalkaasi iyagoona bilaabay inay saraakiishii hore iyo askartiiba ay ugaarsadaan oo ay dilaan ilaa laba boqol marayaan muddada sanadaha ah ama labada sana ee dalada wadankaasi haystaan warbixintan waxaa diyaarisay xafiiska howlgalka qaramada midoobey afghanistan ee yunama magaciisa loosoo gaabiyo howlgalka kaalmeynta qaramada midoobey afghanistan ee unama ayaa warbixintii ugu horeysay tan iyo markii taalibaan ay qabsadeen talada dalkaasi afghanistan laba sano ka hor waxay diwaan geliyeen ilaa sideed boqol oo kiis oo ah xadgudubyo halis ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan xarig jir mida weliba aan loo meeldayin jirdil iyo in si xun loola dhaqmay qaar ka mid a ah dadkii dowladda u shaqeynayay xafiiska yunama waxa uu leeyahay wuxuu galiyay ku dhowaad kala bar dhammaan dilalka sharci darrada ah ee loo geystay saraakiishii dowladdii hore ee ciidamada ammaanka afghanistan afartii bilood ee ugu horreysay xukunka taalibaan laakiin xalsgudubyadu way sii socdeen oo laba kun labayo labaatankii naga dhammaaday ayaa la sheegay in ciidamada daalibaaniyiintu ay dileen ilaa toddobaatan qof oo askartii dowladda iyo saraakiil ahaa warbixintan waxa ay soo bandhigtay sawirada qaar kamid a ah dadka la dilay ama saraakiisha la dilay iyo qaariyo sawiro laga qaaday shaqhsiyaad u xiran daalibaan oo xadgudubyo lagula kacayo waxaana lagu yiri warbixintan xitaa si kasii daran sidii ciqaabta oo kale ayaa loo beegsaday waana khiyaano kalsoonida dadka lagu luminayo ayuu yiri nin yiraahdo folker turko oo qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqla insaanka maalmo kadib markii madaxweyne ashraf ghani uu dalkaasi iskaga baxay bishii agosto laba kun iyo daalibaan waxay ku dhawaaqday cafis guud oo loo fidinayo shaqaalihii dowladda afghanistan iyo waxayna ku booriyeen haweenka dalkaasi inay dowladooda la shaqeeyaan laakiin iyadoo ballanqaadkaasi uu jiro haddana warbixinta qaramada midoobay waxay diiwaan gelisay in ka badan afar boqol iyo qof ama xarig in loo geystay oo aan weliba ay ahaayeen kuwo aan loo marin hab sharci ah waxaana loo geystay mas-uuliyiintii dowladdii iyo xubno sarsare oo ka tirsanaa ciidamadii difaaca amniga qaranka afghanistan oo magacooda a n d s f la soo gaabin jiray iyo sidoo kale in ka badan boqol iyo afartan iyo afar xaaladood oo jirdil xun dad loogula dhaqmay ah shaqhsiyaad la wareystay oo qaramada midoobey ay wareysatay waxa ay tilmaameen in lagu garaacay tuubooyin iyo fiilooyin sidoo kalena ay la kulmeen hanjabaad iyo sidoo kale gaf xafiiska yunima waxa uu leeyahay waxaanu maqalnay xubnaha qoyska iyo qaraabada qaar kamid dadka la xiray oo la waayay miidadkooda raq ruuxba waa la waayay waxaana la sheegay qaarkood in meydadkooda la helay maalmo xataa qaar baa la helay baa laleeyahay bilo kadib meydadkooda shaqsiyaadkaasoo marka hore laga watay guryahooda warbixintan waxay sidoo kale ka hadlaysaa muddada daalibaan ay la wareegeen dalka afghanistan ilaa juuntii lasoo dhaafay soddonkeeda waxaana lagu sheegay in xisaabtan la-aanta afghanistan ee dalalka iyo xaaladaha taagan ay qeyb ka tahay in xadgudubyada aada ay uga dhacaan xadgudubyada xuquuqda kasoo horjeeda baniaadamka ee laga diwaangeliyey dalka afghanistan gaar ahaan afar iyo soddonka gobol iyadoona leeyahay tirada ugu badan ee dhacday waxay ka dhaceen meelo ay kamid yihiin kaabuul qandahaar iyo gobolka balakh la yidhaahdo rosa ontombayeva oo ah wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe qaabilsan arrimaha dalka afghanistan ahna madaxa yunama ayaa horey u booqday ayaa horey ugu baaqday taalibaan inay muujiyaan ka shaqeynta ama ka dhabeynta ballanqaadidii ay qaadeen markii heshiiskii dooxa u dhacay tani waa tillaabo muhiim ah oo lagu xaqiijinayo rajada dhabta ah ee cadaaladda dib u heshiisiinta iyo nabad waarta oo afghanistan ka dhacda ayay atunibiya factary waxyaabaha sida gaarka loo diiwaangeliyo waxaa kamid a ah nin layihahda suhayl shaahiin oo ah afayeenka daalibaaniyiinta ay leeyihiin ayaa sheegay qaramadii midoobay inay tahay masuuliyaddeeda mid siyaasadaysan qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee eedeynaya ama eedeymaha noo soo jeedinaya ma oga dadkan in la dilayay in kale waana been abuur ay naga faafinayaan ayuu yidhi afeenkan oo dooxa jooga wuxuu sidoo kale sheegay dadka afghanistan ee hadda ay haystaan nabad waarta wuxuuna yidhi dadka afghanistan ee geysta dambiyada lagu soo oogo si waafaqsan sharciga ayaanu marinaa afheenka daalibaan wuxuu yidhi wuxuu beeninayaa in askar hore iyo saraakiil hore loo dacweeyey kiisaskii hore la xiriiray ama wixii hore u sameeyeen siyaasadda dowladdu waa ay caddahay waxaa jira buu yidhi cafis guud oo loo fidiyey dhammaan saraakiishii hore ee dowladda ayuu u sheegay telefishinka aljaziira mar uu sargaalkan la hadlayay dil aan maxkamad aan la soo marin ama aysan xukuumin xarig sharci darro ah iyo jirdil iyo xadgudubyo kale oo ka dhana xuquuqa insaanka oo ay shaqaalaha hay-adaha ammaanka iyo imaarada islaamka ay geysteen una geysteen ciidamadii iyo nabad sugidii dowladii hore lama soo sheegin ayuu yidhi sidoo kale afeenkan ururka daalibaan ayaa la wareegay gacankuheynta dalka afghanistan iyadoo ciidamada mareykanka iyo kuwa gaashaanbuurta nato ay iskaga baxeen agoosta laba kun markaas oo labaatan sano halkaasi ay kula dagaalamayeen inkastoo daalibaaniyiintu ay ballan qaadeen maamul dhexdhexaad ah oo ammaan ah marka laba bardhigaba ley xukunkoodii hore ee meesha looga tuuray laba kun labakunkoodii daalibaan waxay haddana markale kale kusoo rogtay baa laleeyahay xukunka adag ee dalkaasi markale kale adag ay kusoo rogtay iyadoo dhaqan gelinaysa xeerar adag oo ay ka mid yihiin in dumarka laga mamnuuco waxbarashada iyo shaqada qaramada midoobey warbixinada ay soo saartay ayaan weli ku guda jirnaayey in ka badan laba qof laba boqol oo ayaa la sheegay in lagu dilay howlgallo ay sameeyeen ciidamada yahuuda oo ay ka geysteen daanta galbeed sidoo kale soddon israa'iiliyiina ayay warbixintan sheegaysaa in la dilay muddadan sanadka qaramada midoobey waxa ay sheegaysaa in howlgallada iyo tirada dadka la dilay sanadkan ay u dhigmaan ama ay yihiin kuwii ugu badnaa dalka falastiin ka dhaca tan sanadkii labada waxaa sidaana yiri ergeyga gaarka ee ah qaramada midoobey u qaabilsan gobolka bariga dhexe tor wenesland oo ah iskuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan geedisocodka nabada bariga dhexe ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in rabshadaha sii kordhaya ee ay horinayaan rajoxumada sii kordhaysa ee mustaqbalka falastiiniyiinta iyo horumar la-aanta ku aadan buu helitaanka wadan madax oo falastiina falastiiniyiinta iyo israailiyiinta falastiiniyiin iyo israa'iiliyiin ayaa lagu dilay laguna dhaawacay rabshado maalinla ah oo ay ku jiraan saacado badan ayuu ku yiri warbixintiisa horumar la-aanta xagga aragtida siyaasadda ee ka hadlaysa arrimaha aasaasiga ah ee colaadda ayaa weli ka taagan dhulka falastiin ciidamada yuhuudana waxay geysanayaan xadgudubyadii ugu weynaa ayuu yiri ninkan waxauu sidoo kale tilmaamay in ballaarinta aan joogsiga lahayn ama howlgallada aan joogsi lagahayn iyo deegaameynta sharci darada ah ee ciidamada yuhuudda ay israa'iil iyo burburinta ay ku hayaan guryaha falastiiniinta iyo howlgallada ciidamadoodu ay ka wadaan deegaanada la haysto ee daanta galbeed inay keenaysa buu yidhi xadgudubyo iyo weliba dhibaatooyin weyn wuxuu sidoo kale sheegay in howlgalada iyo burburintaasi ay ku hayaan tuulooyinka falastiin dhulka falastiinba ay yihiin kuwa wuxuu yidhi aan kala joogsi ahayn taas oo ka dhigaysa in caradu cirka isku sii shareerto wuxuu sargaalkani yidhi xubnaha golahu waxa aan u cadaynayaa maanta in rabshadaha in la joojiyo ay muhiim tahay waxaana codsanaynaa buu yidhi kana codsanaynaa madaxda inay wax ka qabtaan sidii xaaladan loo dejin lahaa safiirka mareykanka ee qaramada midoobay lidan thomas grenfield oo shir guddoominayay kulankan ayaa waxa uu ku baaqday in la qaado tillaabooyin deg deg ah oo lagu dhimayo rabshadaha sii kordhaya ee dhulka falastiin waxayna haweeneyda intaasi ku celinaysaa in taageerada dowladeed ee ku aadan xal xaluhelidda labada dal ay tahay mid muhiim ah ku-xigeenka danjiraha ruushka ee qaramadii midoobay dimitri bolonsk ayaa isna golaha u sheegay in fadhiinimada muddada dheer ee geedi socodka nabadda ay ka mid tahay ficilada sharci darada ah ee sii socda yuhuudduna ay abuurayaan ama ay beeninayaan buu xaqiiqooyin badan oo hadda ka jira isudawaha siyaasadda ee qaramada midoobay ninka layihahdo isis jared damerfold ayaa sidoo kale cambaareeyay waxa uu ugu yeeray gumaysiga israel ee dhulka falastiiniyiinta waxaana uu yidhi waxaan dooneynaa in halkan laga cadeeyo sida qaramada midoobay ay uga xun dhacdooyinka taagan mas-uul ka tirsan ururka fatax iyo dowladda falastiin ayaa sheegay in suurgumaadyada militari uusan ahayn wax doorasho ku yimaada laakiin lagu xallin karay buu yidhi khilaafkii ugu dambeeyay marka loo eega buu yidhi xadgudubyada ciidamada yahuuddu ay geysanayaan qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka kenan ayaadna la socotaan weli gaxmamadhan la taagno sidaadii gashaan weli gaxmamadhan la taagno talo iga ku rumantiaanweli gaxmamadhan la taagno talo iga ku rucanti Thank you. isu kiijee markaan gacanta ku galiyey sidina caday ku haysegarka iyo halbawla xadhigga isu kiijee markaan gacanta ku galiyey sidina caday ku hayse weli codka macaan fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin macandeeq heesta goodoon barnaamijkana kulanka keenan ayay qayb ka tahay ururka midowda afrika ayaa dalka niger ka joojiyay xubinimada ururka midowda afrika si deg deg ah taasoo ah baadhiri cunaqabatayntii ugu dambeysay ee lagu soo rogo dalkan ku yaala galbeedka afrika tanii markii afgambi uu ka dhacay bishii hore go-aankan ayaa waxaa lagu dhawaaqay maanta kadib shir ay golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika ay ku yeesheen caasimadda etoobiya adis ababa waxaana lakusoo bigma baa leeyahay iyadoo dhowr wadan oo ku yaala galbeedka afrika ay hore u jareen xiriirka ayla lahaayeen dalkaasi niger oo afgembi uu ka dhacay donald trump madaxweynihii hore ee dalka mareykanka ayaa sheegay inuu qorsheynayo in maalinta khamiista ah uu isku dhiibo maxkamada ku taala dalkaasi ciidamada ammaanka waa maxkamad ku taala gobolka georgia si wajaho eedeymo la xiriira faragelinta dhinaca doorashada iyo musuq maasuqa garsoore ku sugan magaalada atlanta ayaa gacanta ku haya kiiska madaxweynihii hore waxaana la sheegay inuu ka hayo lacag damaanada ah oo la duldhigay oo gaaraysa laba boqol oo kun oo doolarka mareykanka ah trump waxa uu dafirayaa dhammaan eedeymaha loo jeedinayo oo ah inuu isku dayay inuu jabsado ama uu ku shubto doorashadii ugu dambeysay ee mareykan ka dhacday iyo in sidoo kale wax istabamarin uu sameeyey markaan dhinaca xubnahan eegeynaya kusoo dhawaada xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan baana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa talaado taariikhduna waa laba iyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol soddon iyo shanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol iyo soddon cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun koob iyo soomaaliya ayaa furtay wadooyinka gala suuqa weyn ee bakaaraha oo muddo u xirnaa dagaalkii u dhexeeyey dowladda iyo shabaab ee ka dhacay magaalada muqdisho maantaoo kale sanadii labada kun shan tobankii soddon ruux ayaa ku dhaawacantay shan iyo toban kalena waa ay ku geeriyoodeen kadib weerar ismiidaamin ahaa oo ay al-shabaab ku qaadeen xero lagu tababaro ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo ku taala duleedka magaalada kismaayo maantaoo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa markii saddexaad loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun lix boqol afartan iyo labadii waxaa bilowday dagaalkii sokeeye ee ingiriiska maanta oo kalena sanadkii kun toddoba boqol toddobaatankii ingiriiska ayaa la wareegay dalka australia waxaana australia la hoosgeeyey boqortooyadii england maanta kale sanadii kun sagaal boqol iyo tobankii dowladda jabaan ayaa qabsatay kuuriyada oo waagaasi ahayd hal dal maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan labadii dowladii xilligaasi ee baraaziil ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ahaa dowladihii isbahaysiga waxayna ku biirtay dagaalkii labaad ee adduunka maantoo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashankii maraykanka ayaa diiday inuu xiro safaaradii uu ku lahaa dalka kuweyt xilligaasina dowladii ciraaq ayaa ku duushay dalka kuweyt ugu dambeyntiina maantoo kale sanadii labada kun waxaa magaalada adis ababa ee dalka itoobiya laga dejiyey meydka ra-iisul wasaarihii hore ee itoobiya melis sinaawi oo ku geeriyooday waddanka biljimka guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul way macsan tahay qaar ka mid a ah dhacdooyinkii maanta oo kale dunida ka dhacay bay dib noo xasuusinaysay markaana kusoo dhawaada xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar inusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay ayay hayay hayay ka kacay hayay ayay ka kacay hayay hurdada lama bogto horseed lama naste howlgalay howlgalay howlgalay cabdullow maxaa dhacay maxaa dhacay inbow galbeedkii mayaa la geli waa warey miyaa ka yeedhay warsanqaydhalloaddama goradaasana yasiinku dhiman warwarka waa dhiftintiina dhambaalkiinna caddeeya aryaada waahay ogeede wixii ciidan dowladeed galmudug ku gurguurtay bandhig hubeedka reer galmudug soo bandhigeennahe waa dayayseen nimanka cagaha celi waayaa la yidhi mahay maqlaan waa lagu soo socdaanna waa ka kudaan dadweynihii ay isku diri jireenna iyo kay ku dirmeen soo baxa waa cararneen nala carara mugay dhaheenna balaayaha la carartay dhaheen hadda war ma yaale hayaay hayaay hayaay way kasoo kacay hayay waleemaahi war cabdullaw caws weyne iyo webxood dufaa shabaab ugu adag aheed markii ay ka carareenaa la ogaaday horta in ciribtood go'day waxaase ugu dareed shacabkii caws weyne markii ay dhaheen kabaxa magaalada laakiin shacabkii oo dhiirada waxay dhaheen annagoo joognaad noogu timideen insha allahu annagoo joognaana ciidanku noo imaanayaa sidii yaana ilaahay u qadaro caws weyne ciidankiyaa galay kadibna nin gaba ku soo dhoweeye wuxuu yidhi ciidan calanka loo dhaarshay iyo ciidanyada hooyo casharraraa in badan soo bartoo loo carbiyey hawsha oon caajisayn baad tihiin caadil mahadiiye cudud ciilka biisaad tihiin oon cabsi oqoone cagta iyo codkiinniyo haddii ciribtu soo yeerto oo ciiro boorliya kacaanbusi iyo ceeryaamo carar bay niyeestaan wixii idin colaadsha war horaa waxaa loo yidhi col intuu guulguulkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo waar waxaan maqli jiray adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama waar kalamaaney kuwii diinta ku gaban jiray kuwaan guulle ka cabsan jirin kuwii gardarrada badnaa kuwii wax gumaadi jiray raggaa gabadaynin iyo waxaa helay geesi yaal shabaabkii waaga oo godkoodii ugu galoo maantaba guuldarraa u taal guulaysta guulaysta geshka yagow guulaysta maryadhaha ciidamadaynu gefka uma dulqaataan gardarrada ma geerida ma diidaan wardadka caws weyne waxay yidhaahdeen dalladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay war dadkii hore hadiine hees aan xalay ku dhafrayon qaadi rabo fariimaha dagaalka ayaa waxay tahay shabaab waa arkaynaa sida loo galo waa arkaynaa firxadkooda waa arkaynaa khawaarijta waa arkaynaa cabsidooda waa arkaynaa war shabaab in la arkaa hadday wax ka tarayso madaxweyne nafta gareen baasuu u fiirinaya nafta uga dhicitay war heeska iga dhexgeline qalcadda labaad waxay leedahay meeshay ku dambeeyaan waa arkaynaa dagaalka waan u socnaa madaxweynaha waan u jeednaa ciidanka waan la jirnaa waryaa tanoo kale arkay warkana ma dhaqan celin baa loo keenay waa arkaynaa oo ku dhafraya ninkaan war ciyaalka xaafaddu macawisley mal ayaa idinku yidhi waa shan iyo markii dadkiina laynaya ma u jilicsanaayeen war hore loo yidhi dagaal xitaa hadduu boqol sano qaato marka loo jeestuu dagaal yahay war waxaa kaloo la yidhi beentu markay kashifanta lama sii wadi karo beenay waa run beenay waa run waa ka hor laba wiiloo isku dugsi ahayn ayaa mid midka kale aad uga cabsan jiray qaddo uu riiqi jiray guriga canjarada uga soo qaadi jiray looxana waa u dhaqi jiray maalintii dambe intay meel cidlaa isku heleen ayaa kii casa jiray markuu nafta u yaabay hal feergemey kii kale laga casa jirayna markuu arkay gafuurkiisoo dhiig leh cagahoo wax ka dayey kii cabsa jirayoo farxay wuxuu ku shallaayey waxaan cabsi kurba iyo dhibaato soo maray halkaas feer miyaa iga xigay war guul nin holliyaa hela hore lagu dhihin khawariijtii carrada joogtay in nabadda cid baan hore ula dagaalinay haddeer waa la cayrsaday war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi ilaahay markuu adduunyada dhise aadmiga sime Eh. ninna asaagiinuu adoonsado uma abuurine eh, miyaa ka dhacday mar haddaad ogtiin asxaan iyo wanaag inaan u oggolayn eh. imalaawihii ajashaada raba looma arxame war garam intaan la xelin ayaa soomaali kale maanale isugu keenay kadib dagaalkay iska waraysteen midkii u horreeyey wuxuu yidhi shabaab waa la ceyriyey kii kale wuxuu yidhi waa la eriyey mid kalea wuxuu yidhi waa la baacsaday mid kalea soo boodo wuxuu yidhi waa la raacdeeyey mid kalea wuxuu yidhi waa la bursaday mid kalea yidhi waa la buusay kii u dembeeyey wuxuu yidhi fakataxay dheheen war ma fadalkooda laga dhaansaday war waxaad ka tagta cagahay wax ka dayeen hayehe fadaanta miyay gadiyeen war ma ooday jabsadeen war shamsi baa lagu qaaday war qaadis iyo jiidis waa isla gurugeyne waa kudeen nimankii haye roora jabsadeenna aryaadhaha kuwaasu meelay fadhiyaan ma laho samigay cabdulaba wuxuu yidhi how godaadkiyaa laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla godadkiyaa laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla war cabdulow ma gabiib bannaanay xabad u istaageen hadda caqli xumadooda geri go'an cidla ciidan garabsaadiyo gacalii dhoweyn gabal maygu dhacay miyay ka maraysaa war kalamaanay war ma haysaan cadowgaasi meel kasta waa ku jabeen baabuurtii qarax ay ku rari jireen oo laga raysanayn saaka waxay isku dayeen inay muqdisho soo geliyaan leyli calaawa ay buruuf ka dhigeen bay soo buuxiyeen baa layidhi hayehee xabagii burma soo mariyeen oo oh, maxildhibaana iska soo dhigeen warwarkaa dhex gelinina ifka xalal markay marsiinayaan miyo if iyo aakhiro u leexdeen waar toos bay u tageen baa lagu yidhi war adigii laftaada ka tageen baa lagu yidhi war moog baa tahaye ciidanku markay ka war xabad bay ku bilaabeen kadibna keligood bay qarxeen hadda waxaa la sheegay firirkii ka baxay in hal ninku dhintay dad xaafado fog joogaana waa ku dhaawacmeen markaa ma waxa ka dhacday iska qarxa oo cilmaan qarxina adun baa qarxay gaaraysiina taageerayaashoor waxay dhaheen haddaad saas ku sii wadaan guul baad gaaraysaan naw war shabaabkana miyaa la taageeraa war shaydaan lama waayo heer war kalemaana war ma haysaane waxay xaaladdu maraysaa taartaanbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos aryaa mugga hore nafteera ma waanaan ku dhihin hurdada lama bogto horseed lama naste hwlgalay hwlgalay hwlgalay lagu tartamahayaa waar mujaahid maxamed kaahin cid la tartantay ma jirto war taraama tartami karo khamiisa u socdaa jorgiya si loo xiro war haanoo badanoo taraamka dhagan huma niirogan iyoon ameelihire war sheegoo wax kalaa lagu eedeeyee tartan kuma jirin war warka ha iga gelinine tartankii hirgeliya hibadaada oo dhowr jeer dib u dhacay muddo go'an baa loo qabtay horta yaa garsooraya tartanka war tartankan waa kii horey loogu ballansanaaye saaxiibkii eebwaansangaab wuxuu yidhi war hooyina samaalow sawdka aadna leedahay iyo sadarkan kugu qoray mareegtaada saartee saaxiibkaa ka waridee iga saartay dhaayaha ma sidii horeeto lagu kala socdaalaa mise waa mid saxa oo taariikhda lagu sugay warwarka ha iga dhex gelinine taariikh sugan ayaa loo cayimay waana kowda sebtembar waxaana ka dhiman toddobaaduun haye hata gobayeelka tartime oo sheegdana aryamadeeyo war mahaysida waxaa lagu yidhi guurow gabay geeraar baraambur iyo dhammaan suugaanta nuucyadeeda kala duwanaa lagu tartami karaa waxaa leey guulaystayaasha waxaa maal marinhayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud war hadda ka hor suuqa bakaaraha waxaa ka dhacday bil ramadaan al-shabaab waxay qabteen tartan qur-aan akhrisa kadibna ilmihii ku guuleystay kaalinta koowaad waxay amaalmarin u siiyeen qora aaka iyo bumbo iyo bastoolad kaalinta labaadna waxay siiyeen qora aaka ah. kaalinta saddexaadna bumbo marka maalmahan madaxweynuhu furuntou fadhiyaahoo dagaalow ku jiraahe abwaanada tartankaa ku guuleysta ama u dhashiikayaal iyo beekaamyo ku amaalmariyaa aryaadhaha ninka af ku dirira inuu gacan ku diri reerxaa u diida afku wuxuu la xoogayaa makliga xawda kaa jarabaan maqli jiray war calaa kulli xaal go'aanka madaxweynuhu waayahan waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkii raggeennaba ina soo dareershaa ow ahay dee tartanka ku guulaysaa dagaalka hore ula geshide war war mahaysaha shaqaalaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dhammaantood maanta waxay isugu yimaadeen hoolkii shirarka waxayna yidhahdeen waxaan u diyaarsannahay garab istaagga ciidanka iyo dabargoynta khawaariijta hadda hal xaboo maasafa ku soo xirtay aba koofi wata ma jirin wasaaradihii kale mee gortaa war war ma hayside eh. madaxweyne dani iyo madaxweyne xasan sheekh gaalkacyay ku kulmayaanaa la yidhi wuma ra-iisul baa loo ogolaaday war bashiirow eh. wax la waayay geelow ninkii waa lambawduda aryadhaha war ma haysine beriga ra'iisul wasaare xamsa waxa la kulma eh. taliyayaasha ciidanka amniga waa dhintay waa baxsaday waa dhintay waa la waayima uu yidhi waar tigtog ma loo xidhay bow ama buldaanana loo haystaa war war ma hayside buntland tigtog nagama xirray tiri aryadhaha war ma haysine hore hadda ka la yidhi laba nimo arag galaa la kala celi waaye erinjarbuwa ma iskamaageen buumacadow baa isku diray warwarkaa naga qasinine labadii nin markii la kala celi waaye wiil ciyaalka xaafadda ahaa ah hadlay laakiin mid caqli badan ahaa ah wuxuuna yidhi labada nin midka toorrida wataan la jiraa anugu kadibna labadoodiiya mid kastaa midkii kale ka shakiyey markaasuu gadaalgadaal u baxay war calaa kulli xaal wiilkaas labadii ninaa ummaddu ku daashee la kala celi waaye xeeladahay ku kala caraanaanoo keene ee hadday aa u soo qaadateenood ula jeedeen al-shabaab miyaa carar kugu dhiman yahay warwar maahay sida gooja cadde laguma kala bixin warwaaqlow adigana gooja caddahay kaaga dhegantaahan kugu nacayeen reer cosweyne waxay dhaheenaa lagu yidhi galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay horta shabaabku amiirada ka tirsan oo maalin kasta xogtooda soo tabiya may iska qabtaan warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga caanood wuxuu yidhi dhallinyarada waxaan kula talinayaa inay isu soo dhiibaan kollayba amiiradu waxay isku day doonaa inay cararaan waana la dili doonaa amba waa la qaba doonaa ou yidhi laakiin dhalinyaro in laftiina ha halligin ou markii ay dagaalka idiin soo diraan soo gembiyo jiirada ka soo leexda uu yidhi hadday idin waardiyeena idin suurtageli weysane furunta markay idin soo geliyaan qoraga inta gadaal ka tuurtiin oo jilibka dhigitiin gacmaha kor u taaga ciidankeena waa la ballanoo idin taaba maaya markaasi warqishkaas ma dhallinyarada keliya uu sheega soo amiiraduba maqli maayaan war iyago qudhoodu inay is soo dhiibaan kama reebana hayay hayay hayay ka soo kacay hayay xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkan in u dambeysa hormahadnaqayaa saaxiibada barnaamijka kala qayb qaatay iyo dadkana dhegeysanayaba tani barnamij kala mid ku kulmi doono codka macaan fanaanka shariif cabdalla kaga tegaynaaye nabadgelyo ahia. Ahia. Gacala haweyna sidaanii galayo oyaay gargaaro gargaaro gacantayda saarey asalkeedu gaarin awalkaanu galayay miyay gudi karaydaa nafsunbayga gadanoo ahi umarunbow u galayaa gacaala haweyna sidaanii galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saare gacaala haweyna sidaanii galayo oyaa gargaaro gargaaro gacantayda saare karadroon samaada galayo galayo sidiikii gamunkii sawirkayga gaarsii gaarsii hoy gabadhan gacloode gacala hawayna sidaanii galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saarey gacaala haweyna sidaanii galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saarey haddaad gaalooto ubax ku guraydaan sawirkaaga geeye ilmaba isla goohoydaayo oo gacaylkaaga weeye ah, ah, walaba isafjarato gacal walaala ahia.